alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jaray qaybta ku saabsan cillada noocyada loo qaybiyo marka loo eegaayo sida ijtihaadka ugu dareerayo taxqiiqu lmanaad iyo tanqiixu lmanaad iyo takhriiju lmanaad waxaynu soo maray qaybta ku saabsan taxqiiqu lmanaad qaybta labaad athaani tanqiixu lmanaata nooca labaad waxa weeyaan waa tanqiixu lmanaat nooca la yidhaahdo altanqiixu fi lugati altahdiib watasfiya tanqiix luqada carbeed waxaa lagu yidhaahdaa altahdiibu watasfiya waa kala shaandhayn iyo saafiyeelis fatanqiixu lmanaadi manaadka yacni xukunku waxa uu ku xidhan yahay oo ciladii ah tahdiibu alcillati wa tasfiyatuha waa in ciladii la kala hufo oo waxa cillo noqonaya oo xukunka sabab u noqonayo uu ku xidhan yahay iyo waxa kale ee musaaxibka la ah ee aan ciladii ahayn in la kala hufo wa tasfiyatuhaa la kala saafi yeelo biilqaa'i maa laa yasluxu litacliil waxaa lagu kala hufayaa ama lagu kala saafi yeelayaa kii in la tuuro laa yasluxu litacliil aan ku habboonayn sababaynta xukunka laga sababaynaayo ama cillo looga yeelaayo waictibaari asaalixi lahu iyo waxa u suubama in markaa la tixgeliyo oo la qaato maca taxiyaati ikhwaanikum fi manhaji online yacni xukunkii soo arooray ayaa waxa markaa la baadhayaa xukunkani waxa uu ku xidhan yahay waa maxay awsaaf badan baa laga yaabaa in lagu sheego xadiiska laftiisa awsaaftaas lagu sheegay eh, xukunka la jirkiisa la sheegay waxna waa cilladii iyo sababtii xukunku ku xidhnaa waxna ma aha waxaa la odhanayaa maxaa cillanimadii u suubamaya oo cillo noqonaya maxaanse noqonay marka kala huf iyo kala haadin baa lagu samaynaya mihaalu daalika taa tusaalaheedu qisatu alacraabiyi ninkii reer miyiga ahaa qisadiisii oo kale weeye aladii jaءa ilى الnabiyi salى اllahu عaleyh wasalam ninkaasoo u yimi nebiga salى اllahu عalayh wasalam buu yimi wuxuu nebiga u yimi yadribu sadrahu xaaluu laabtiisa garaacayuu u yimi wayantifu shacarahu uuna rifayo timihiisa murugo u murugoonayo daraaddeed laabtana waa istumayey timahana waa rifayey wa huwa yaquulu wuxuu sidaas samaynaayey walxaal huwa yaquulu isagu odhanaayo halagtu waan halaagsamay wa ahlagtu waxna waa halaagay hadalkana waa ku hadlayy waaqactu ahlii fii nahaari ramadaana waxaan u galmooday ehelkaygii baan u galmooday bimacnaa ku dhacay maalin ramadaan waqactu lafteedana waa loo soo naqliyey oo saxiixa markaysagaa bukhaari laftiisa waqactu imra'atii bay ugu taallaa marka waaqactuna waa bimacna aljimaac waqactuna waxay noqonaysaa bimacna alkinaaya waa ku dhacay fa qaala lahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam actiq raqaba xoree qor alxadiia ay iqra'i alxadiisa xadiiska akhri ama akmil alxadiisa xadiiska dhammaystir fakownuhu acraabiyan ahaanshaha uu ninkani ahaaday reer miyi wa kownu lmawduu'ati zawjatan ta uu tegayna inay ahaatay oori oo xaaskiisii ay ahaatay wa kownuhu jaa'a yadribu sadrahu iyo ahaanshihiisu ahaaday mid laabtiisa tumayo isgaraacaya laabta wayantifu shacarahu masalan rifayana timihiisa ahaanshihiisuu sidaas ahaaday kulluhaa awsaafun laa tasluxu litacliil dhammaanteed waa sifooyin aan ku habboonayn oo u suubamayn yani litacliili yani cillo ka yeelis cillo laga dhigoo la yidhaahdo xukunka iyadaa keensatay kuma habboona fatulqaa awsaaftaa waa la ilqaynaya yani waa la tuuraya falow waطi'a xadariyun falow waطi'a hadduu u tegi lahaa bimacnaa u galmoon lahaa xadariyun mid waxa weeye reer magaali suriyatahu addoontiisii hadduu u tegi lahaa fii nahaari ramadaana maalin ramadaan gudaheedu u tegi lahaa wajaءa bitu'ada una ku iman lahaa xaalu degenaansha ku dheehan yahay wa طuma'niinatin iyo xasillooni uu ku dheehan yahay yas'alu cama yajibu calayh yani wuxuu iman lahaa wajaءa uu iman lahaa bitu'adatin wa طuma'niina yas'alu xaaluu weydiinayo uu iman lahaa cama yajibu calayh waxa ku waajibka ah uu weydiinayo uu iman lahaa laujiiba biwujuubi اlkafaara waxaa loogu jawaabi lahaa kafaara inay ku waajibta mas'alada ay mashaayikhda mu'alifiinta ahi ah, raximana allah wa iyaahum ay halkan ku sheegayaan waxay ku saabsan tahay tanqiixu lmanaad ama tanqiixu lcilla kolba tii laga cabiro tanqiixana sidiisa sideeda waxaa la yidhaahdaa luqa ahaan waa in shay la kala hufo oo la kala saaro wixii qashin ah iyo wixii aan yacni saalix ahe wanaagsan luqa ahaan saasaa la yidhahdaa isilaax ahaanna waxaa la yidhahdaa tahdiibu alcillati wa tasfiyatuha biilgaa'i maa laa yaslixu liltacliil waictibaari asaalixi lahu cilladii baa la kala hufayaa oo la kala saafi yeelayaa oo waxaan cillanimada u suubamin baa laga tuurayaa wixii cillada u suubamana inuu cillo noqdo u suubamana ee u saalixana waa la ictibaarinaya waa la soo qaadanaya taasaa waxaa la yidhaahdaa tanqiixu lmanaa ayaa la yidhahdaa marka tanqiixulmanaadkaasi mar wuxuu ku dhacaayo ku xasilaa binaqs marna wuxuu ku xasilaa biziyaada mar wuxuu ku xasilaa in wax laga nuqsaamiyo wax laga saaro waa awsaaf kalaa musaaxib la ah wasfigii cillada ahaa markaasaa awsaaftan kale cillada yagii aan ahayn baa laga tuuraya oo nuqsaan wax laga dhimo ayuu mar ku xasilaa marna tanqiixu wuxuu ku xasilayaa biziyaada yani wasfi ciladii u suubamaa ka dhiman oo macno si kale loo garanayo markaasaa tii loo idaafaynaya marka tanqiixun binaqsi waynoo inoo tusaaleeyeen mashaayikhdu waxay ku tusaaleeyeen ninkii reer miyiga ahaa ee nebiga u yimi sala allahu alayhi wasalam ninkaasi maalin ramadaan ayuu xaaskiisii u tegey oo soonkii ramadaan uu ku jebiyey galmo arrinkaas ayuu la yimi dabeedna nebiga sala allahu aleyh wasalam buu yimi isagoo muruga ay ka muuqato oo laabta isgaraacaya oo timihii rifaya waxaanu ninkaasi lahaa halagtu wa ahlagtu hadallada noocaasina waa yidhi marka waxna waa cilladii waxna cilladii ma ahe waa awsaaf ziyaado ka ah oo ka dheeraada cilladii kama mid ahaa inuu ninku reermiyi yahay oo farqi ma kale leh baabkan kafaarada marka laga hadlaayo inuu ruuxu reermiyi yahay iyo inuu xadar yahay ya yani bender iyo baadiye kuu doonaba ha ka yimaadee yani farqi ma ka leh wax farqi ay keensanaysaa taasi ma jirto ta kale xaaladdan uu ku yimi iyo murugadan ka muuqata iyo laabtan istumaya ee laabtiisa garaacayo iyo hadallada uu odhanayo iyaduna waa awsaaf ziyaada ah cilladii kama mid ah saas aawadeed hadduu markaa ka dhici lahaa ficilkani mid reer magaala uu ka dhici lahaa oo tuu u tegayaana aanu xaas aynay ahayn ee addoontiisii ay tahay milkul yamiin ugu tegi lahaa si deganna u iman lahaa halagtu iyo ahlagtuna aanu odhan lahayn ee ficilkun siduu u dhacay sheegi lahaa laftiisa waxaa lagu odhan lahaa sida kan loogu jawaabay actiq raqaba marka waxay ku tusinaysaa awsaaftan kale ee musaaxibka la ah ciladii inay ciladii ka mid ahayn saasaa la garanaya suriyatahu baa la odhanaya siinka la godo ra'da la hoos dhigo lana shedo ya'dana la shedo sariya waxaa la yidhaahdaa ciidanka gaadada ah sariya laakiin suriya saraarina waa lagu jamciya maxaa suriyo loo yidhi addoonta suriyo waxaa loo yidhi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa mansuubatun ila asiri oo jimaac ah siinka in la godaano waa min takhyiiraati nasab nisbooyinka in takhyiir lagu sameeyo si aan qiyaasi ahayn loogu sameeyo nooca weeyaan bay yidhahdeen sida qaamuuskuba tilmaamaya miyo qaar kaleba bacdi kalena waxay yidhahdeen min asuri suriya waxaa laga keenay yani markaa faraxii baa laga keenay oo yani waxa weeye wuu ku farxaya laakiin waxaa mashhuura wejiga hore oo in siri loo nisbaynaayo ayaa mashhuura markaasay qaarna u fasireen jimaaca laa tuwaaciduuhuna siran bacdina waxay yidhaahdeen sirri waxaa loogu nisbaynayaa wuxuu ka siraysanayaa sida badan ooridiisuu ka qarinaya markaa saasaa siri loogu nisbiyey ala kulli xaal say doonto ha noqotee suriyi ayaa la yidhaha saraari baana lagu jamciya marka taasi waxay tahay calaa kulli xaal tanqiixun binaqsi weey ciladii baa la tanqiixinaya la kala hufaya waxa cilada ah iyo waxaan cilada ahayn markaasa waxaa lagu kala hufayaa in laga tuuro wixii aan cilada u suubamin marka fakownuhu acraabiyan wa kownu lmawdu'ati zawjatan wa kownuhu jaءa yadribu sadrahu wayantifu shacarahu maala kuluha awsaafun laa tasluxu litacliili fatulqaa saas aawoodee intaaba isagoo ka madhan hadduu iman lahaana oo sheegi lahaa ficilkaasi inuu ka dhacayna waxaa lagu odhan lahaa actiq raqaba actiq raqabana waxay u baxday cala sabiili jawaab riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu nebigu ku yidhi salى اllahu aleyh wasalam hal tajidu raqaba oo uu cala sabiili su'aal u weydiiyey riwaayaadka qaarkood waxay ku soo arooreen in nebigu yidhi salى اllahu alay wasalam bi'sa maa sanacta actiq raqaba yani wax la sameeyo waxaad samaysaa ugu xumaadaye qoor xore marka actiq raqaba waxaa macnuhu u dhacayaa inaad ficilkaa la timid daraaddeed qoor u xore saasaa macnuhu dhacay tanqiixu inagan yidhi tanqiixun wuxuu noqdaa binaqsi iyo tanqiixun biziyaada tanqiixun biziyaada waxaynu ku misaalinaynaa ra'yi aaraada fuqahada ka mida walow raajixba yaanu noqon madaahibta qaarkood sida maalikiyadoo kale waxay qabaan soontii ramadaan in la jebiyo oo lagu jebiyo ama cunitaan ama cabbitaan ama galmo inay isku mid tahay mid walba inay ka waajibayso qadaa iyo kafaara qawlkaa waa laga raajaxsan yahay laakiin marjuuxa ha ahaadee mas'alada ay culammadu sheegayeen baynu hadda ku tusaalaynaynaa miaal lama niqaasho waxay markaa sameeyeen yani tanqixu lmanaa biziyaada binaqsi markay sameeyeen mar labaad bay cilladii hufeen markaasaa waxay yidhaahdeen waxaa xukunka keensadee kafaarada waajibiyey ma khusuuska galmada in lagu jebiyaa mise waa intihaaku xurmati nahaari ramadaana biliftaar markaasay waxay yidhaahdeen waa ta dambe waxayna cuskadeen riwaayaadka qaarkood oo iftaar ku soo arooray laakiin calaa kulli xaal riwaayaadka noocaasi waxay noqonayaan ah, riwaaya bilmacna waxaana fasiraya riwaayaadka kale ee sariixa ah ee saxiixa ah ee sheegaya iftaarka nooca uu la yimi inay ahayd galmo saa inay tahay ila waa qisa waaxide calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen farqi ma kale lahaa waxa lagu xurmada ramadaan meel lagaga dhacaa ee lagu jebiyaa ramadaantii hadday galmo tahay iyo hadday cabitaan tahay iyo hadday cunitaan tahay ayay madaahibta qaarkood yidhahdeen sida maalkiyado kale xanafiyada laftooda waan filayaa inay la socdaan adigu laba madhabood baa qaba saxiixu waa qowlka kale waxay taa ugu misaaliyaan culammadu waa tanqiixu alcillati ama tanqiixu almanaadi biziyaada marka laba goor bay cilladii tanqiix u sameeyeen oo marna binaqsi marna biziyaada marka tanqiixu saas oo kale ayuu markaa noqonaya haddii la yidhaahdo ninkani laabta waa istumayey timahana waa rifayey wakhtiyada masaa'ibkana in ashyaadaasoo kale la sameeyaa waxay ahayd mamnuuc marka maxaa loogu diidi waayey culamada qaarkood waxay kaga jawaabeen waxay mamnuuc ahayd ashyaada in la sameeyo masaa'ibka adduunyada ama musiibada diinta ku saabsan in la sameeyo ashyaada mamnuuc maaha taas yadaa bay culamada qaarkood ay kaga jawaabeen ahaaliu nooca saddexaad takhriiju lmanaa waa takhriiju lmanaad wey manaadkii in la soo bixiyo o lasoo saaro wa huwa an yanusa ashaaricu calaa xukmin waa inuu shaaricu nasgareeyo xukum duuna cilatihi cilladiisii aanu nasgaraynoo sheegin xukunkii buu sheegay laakiin cilladii ma sheegin fayastakhriju lmujtahidu cillatahu biijtihaadih wuxuu la soo baxaya caalimkii mujtahidka ahaa cillatahu xukunkaa ciladiisa wuxuu kula soo baxayaa biijtihaadihi ijtihaadkiisa iyo wa nadarihi yani marka nadarkiis ijtihaadki iyo nadarku waa isla macne fii maxalli اlxukmi marka uu eegayo ka ijtihaadayo ayuu ciladii la soo baxaya ijtihaad buu kula soo baxaya takhriij lmanaadka nooca la yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood waxay ka cabiraan inay tahay istikhraaju alcillati bimaslaki almunaasaba cilladii in lagula soo baxayo yani maslaga masaaligta cilada ka mida ee munaasabo la yidhahdo in lagula soo baxayo yani maslaxada uu xukunku ku xidhan yahay in la eegaayo ee uu ka tartiibsamayo culamada qaarkood waxay yidhahdaan cilladu waa bimacna sabab wa cillaة turaadifu الsabab wاlfarqu bacduhum ilayhi qad dahab yani cilladu waxay muraadif u tahay sababta oo cillo iyo sabab waa mutaraadifaan waa laba eray oo isla macno isfangashan laakiin culammada qaarkood waxay ku tageen in la kala farqiyo oo waxay leeyihiin cillo kastaa sabab waa tahay laakiin sabab kasta cillo ma aha maxaa loo odhanayaa cillo kastaa sabab ma aha waxaa la odhanayaa sababta munaasabo looma shardiyo waa la socon kartaa waana ka maqnaan kartaa laakiin cillada ilaaba ilaa munaasaba la socotaa waa in maslaxa ku jirtaa xukunka in lagu xidhaayo ima dar'u mafsada wa ima jalbu maslaxa ama mafsado la daafacaya waa inay ku jirtaa ama maslaxo la soo jiidaya waa inay ku jirtaa khamriga marka la xarimay munaasabadu maxay ahayd maslaxada ku jirtay waxay ahayd dafcu mafsada oo yani caqliga wixii tegsiinayaa laga ilaalinayey oo laynaga dhowrayey waa xifdulcaqli baa ku sugan taxriimka khamriga la xaaraantinimeeyey waxa ku jira yani waa xifdulcaqli marka mafsadadii caqliga in la tegsiiye ah baa la daafacayoo la riixayey yani saas weeye zinada marka la xarimaayo waxaa ku sugan yani xifdu xifdu nasab nasabkii baa la ilaalinaya la xafidaya si aan ansaabtii markaa u khaldamin fawaaxishtiina waa la mancinaya waa la diidaya qadfiga marka qofka zina lagu gano marka la xarimay yani waxaa ku sugan xifdulcirdi wahaakada marka axkaamta shareecada hadday xuduud tahay iyo hadday kheyrkeed tahayba maslaxa ku jirta xukunkaas laakiin ashyaada qaarkood in maslaxadii aynanoo waadix noqon ayaa dhici karta asalna waxa u ah axkaamta tacliil yani markaa in la cileeyo oo cillo loo sheego oo la yidhahdo asbaab masaalixi ku jirto oo addoommada ay maslaxa ugu jirto bay ku xidhantah ashyaada qaarkood oo aan macquululmacnaa ahayn oo tacabudi ahayna waa jiraan almuhim ciladii waa inay munaasaba la socotaa laakiin sababtii inay la socoto iyo la socon mid walba waa dhacdaa marka way kala caamsan yihiin cillo kasta waa sabab laakiin sabab kasta cillo maha cumuum iyo khusuus mutlaqa ayaa u dhexeeya marka takhriijulmanaadka culamada qaarkood waxay ku gaar yeelaan ciladii in lagula soo baxo maslakulmunaasaba munaasabadana waa soo mara laakiin mu'alifiinta iyo culamo kaleba waxay mareen looga horreeyey mashaayikhda kitaabka alifeye takhriijulmanaadka in looga jeedo ciladii in ijtihaad lagula soo baxo maslaga lagula soo baxay khusuuska munaasaba ha noqdo ama heyrkii ha noqdo xukunkiibaa sharciga lagu nasgareeyey shaaricii baa nasgareeyey xukunkuu sheegay cilladiisa ma sheegin maadaama aan u sheegin baa ciladii baa ijtihaad lagula soo baxaya oo caalimku wuxuu ka ijtihaadayaa xukunkan ciladiisu waa maxay markaasuu odhanaya xukunku waa kaa ama waa kaa ama waa kaa dabeedna markaasuu sidaa ciladii ku heliyey yani ijtihaad buu kula soo baxay marka taana waxaa la yidhahda takhriij lmanaata ayaa markaa la yidhahda axkaam badan bay culammadu dee ka ijtihaadaan oo ay cilalkii ijtihaad kula soo baxaan mihaalu dalika taa tusaalahaydu alburu yani burku nusa calaa xukmihi xukunkiisa waa la nasgarayey wahuwa taxriimu riba waa ribadu xaaraantaho riba alfadli ay gelayso alburu bilburi wlburu bilburi baa xadiiskii ku so arortay marka la ysku iibinaayo laba shay oo labaduba bur ay yihiin haba kala qiimo badnaadaan laba sarreen baa la isku iibinaya ribay noqonayaan haddii aanu noqon mislan bimislin iyo dembiyad laba shardi haddaan la helin inay isla eg yihiin oo ziyaado aynay kala lahayn oo wax dheeraada aynay kala lahayn waa isla eg yihiin iyo marlabaadka inay iyo dembiyad ay yihiin haddii labadaa shardi mid la waayo wuxuu noqonayaa ribo xukunkaasi waa mansuus xadiiskii asnaafta ribadu ay gashay ee lixda a ah sheegayeyna waa ku soo arooray duuna alcillati cilladii lama nasgarayn oo xadiiskaasi ma nasgarayn oo ma caddayn fara'a almujtahidu bacda albaxsi wuxuu arkay mujtahidkii caalimkii mujtahidka ahaa bacda albaxsi baadhis dabadeed annaha alkaylu cilladu inay kayl tahay buu arkay maala tusaale ahaan baynu tusaalaynaa faqaasa calayha alurza wa naxwahu wuxuu uga qiyaastay beriiskii marka xukunkii riba fadli ashyaaday gelayso waa la nasgareeyey laakiin ciladii lama nasgarayn saas aawoodee caalimkii wuxuu ka ijtihaadaya ciladu waxay tahay markaasaa qaar ay yidhahdeen waa ucmiga sida shaaficiyadoo kale bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ciladu waa ucmiga xadiikii muslim baabay uskadeen cuskadeen aلطacaamu bالطacaami mila bimilin bacdu ahli cilmina waxay yidhahdeen cilladu waa kaylka sida xanaabiladoo kale bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdeen cilladu waa alquut wاlاdikhaar waa aliqtiyaat wاlاdikhaar bay culamada qaarkoodna ay yidhahdeen cilladu waa taas sida maalikiyadoo kale hadda qowl aqwaasha ka mid inuu ku tusaalayna aynugu filan waxay culammadu ku misaaliyeen cilladu waa kaylka haddii la yidhahdo shay kasta oo makiil ah wuxuu noqonayaa xukunkaasi inuu kala mid yahay haddaba kii intuba ku kulantay oo makiilna ah maطcuumna ah ya oo wax la quuto oo la kaydna aqbalaya ah cinda aljamiic markaysaga ribadii waa gelaysa markaa qawlkee lagu socdaba marka ciladii calaa kulli xaal ijtihaad in lagula soo baxo waxaa la odhanaya takhriij lmanaat baa la odhanaya masaalik اlcila masaalik اlcilati hiya طuruquha daalaة alayha masaalik اlcilati cilada masaaligteedu hiya turuquhaa addaallatu calayha waa ariiqyadeeda iyo waddooyinkeeda ku tusinaya cilada wa hiya masaaligta ciladu kasiiratun way fara badantahy nadkuru minha alaaatan waxay mu'alifiintu yidhaahdeen raximana allahu wa iyaahum waxaynu ka sheegaynaa saddex almaslaku alwalu annasu asariixu cala alcilla ariiqa koowaad cilada lagu gartaa waxa weeye waa nas yani ku cad oo sariix ku ah cilada wa huwa ma yadullu cala atacliil waa wax ku tusinaya tacliilka iyo cilaynta ku tusinaya yani cilo ka yeelistu ku tusinaya bilafdin mawduucin lahu fii lugati alcarab waxaanu kugu tusinayaa eray loogu dhigay tacliilka luqada carbeed loogu dhigay oo loo yaqaano macnaha tacliilka inuu ku tusiyo mislu min ajli waxaa ka mida erayga min ajli baa ka mid a kama fii qowlihi tacaala min ajli dalika katabna calى bani israa'iila yani waxay u dhacaysaa taa aawadeed marka erayga min ajli tacliil buu ku tusinayaa sariix baanu ku yahay cilanimada wa milu inama jucila alisti'daanu min ajli اlbasar waxaa isti'daanka loo waajibiyey ama loo sharciyeeyey aragga daraaddii oo marka ruuxu uu doonaayo guri inuu soo galo waa inuu idan qaataa markuu idan qaadanayana waa inaanu guriga guradiisa eegin oo albaabkoo furan toos isugu soo beegin ee dacal iska taaga waayo marka uu leeyahay ma soo galaa dee araggiisi inuu ka horraan galo lama rabo oo iyadaan loo idmin ilaa daakhilka araggiisu socdo في منهج أونلاين dee waxa istiidaankaba loo waajibiyey oo loo sharciyeeyey waxa weeye waa min ajli albasar waa aragga daraaddii qofkii waxaa dhici karta xaaladaanu jeclayn in lagu arko inuu ku sugan yahi ya marka aragga daraaddii baa loo yeelay marka min ajli albasar waxay ku caddahay cilanimada waa milu lbaa'i bacda sababiyada ah baa ka mid a oo macnaha sababnimo looga jeedo ba oo dhan ma kama fii qowlihi tacaala fabima naqdihim miihaaqahum lacannaahum burintooda ay buriyeen daraaddeed ballankoodii ay buriyeen lacannaahum ayaan u nacdallay marka lacnaddu waxay ugu dhacday waxa weeye waa bisababi naqdihim waa burintooday cahdiga buriyeen daraaddeed marka ba'du waa ba'u sababiya waxay faa'iidaynaysaa cilanimo wa milu laami yani iyo sida laamka laamu tacliilka oo kale wey kama fii qowlihi tacaala wakadalika jacalnaakum ummata wasطa litakunuu shuhadaءa calى اnnaas waxaanu idinka yeelnay ummad cuduul ah oo wanaagsan si a u noqotaan daraaddeed qaar markhaatiyaal ku ah dadka kale litakunu marka laamku waa laamu tacliil wa qawlih iyo sida hadalkiisa uu allah u yidhi wamaa khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun ma abuurin jinka iyo insiga ila liyacbuduun inay icaabudaan daraaddeed mooye wax kale uma abuurin laamku waa laamu tacliil wa milu kay iyo sida erayga kay oo kale wey wa milu kay iyo sida erayga kay oo kale weeye kama fii qowlihi tacaala kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaai minkum yani faygii waxaa looga yeelay mid mukhamas ah oo loo takhmiisiyey oo sidaa loogu qaybiyey si aanu u noqonin mid waxa weeye ku dhex wareegaya kuwa haniyada dhexdoodoo keliya mid ku wareegaya si aanu u noqon marka tusaalayaasha wuxuu u tusaaleeyey mashaayikhdu ay u tusaaleeyeen cilladii inay tahay yani mansuusa oo nas sariixa ay tahay ereyada qaarkood nas sariixa waa tahay sida min ajli oo macno aan tacali lahayn ma aqbasho milu kay iyaduna waxa weeye naska sariixa baa layska ilxaaqiya waxaa la mida erayo aan ku soo aroorin alfaadda sharciga laakiin kalaamu naaska ku timaada sida lilati kada licilati kada nasay ku soo aroortay lama hayo laakiin kalaamu naaska dee waa ku soo aroortaa licilati kada marka licilati kada ayaa iyaduna ka mid a min ajliguna waxay sida aayaddii xadiiska uu mashaayikhdu inoo sheegeen axaadiis kale ay ku timina waa jirtaa inamaa nahaytukum min ajli daaffa sida xadiiskii ku saabsanaa udxiyooyinka inaan la kaydsanin hilibkii adaaxiga saddex maalmood wax ka badan inaan la kaydsan baa xadiis reebaya laakiin wuxuu nebigu caddeeyey sala allahu aleyh wasalam markii dambe intaad doontaan kaydsada waxaanu markii hore idinka reebay min ajli daafa dadka socotada ee madiino yimid daraaddeed ayaan markaa idinka reebay buui oo waxaa la rabay dee in kuwaas markaa waxa weeye wax laga siiyo ashyada qaarkood ixtimaalaad baa ku jira saas aawoodee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa min qabiili aldaahir ee sariixa maaha waa sida ba'da iyo sida laamka waxaanay yidhaahdeen macnaha tacliilka daahir bay ku yihiin laakiin ixtimaal daciifa macaani kale ay aqbali karaan waayo macnayaal badan bay leeyihiin marka usuuliyiinta qaarkood waa kala saareen oo waxay yidhahdeen taasina waa min qabiili daahir tanna waa min qabiili nas laakiin culammada in badanoo ka mid iyagoo og inay ixtimaal kale leeyihiin ayaa haddana waxay ku dareen yani qaybta sariixay ku dareen ee qismi gaara umay gaar yeelin omay odhan maslaku nasi sariix iyo maslaki annasi aahir ya saas may odhan ee dhammaan sariixuun bay wada xisaabiyeen oo ay ka wada dhigeen kaasi waa maslaga koowaad ama waa ariiqa koowaad ee cilada lagu garto almaslak aani ariiqa labaad ee cilada lagu garta annas lmuumiu ila alcilla waa naska tilmaamaya cilada tilmaamaya wa yusama aliimaaa waltanbiih waxaa lagu magacaabaa tilmaamis iyo baraarujin baa lagu magacaabaa maslak liimaa watanbiih baa lagu magacaaba wa daabituhu daabitka uu leeyahay an yaqtarina alxukmu biwasfin waa inuu ku lamaanaado xukunku wasfi calaa wejhin sina ugu lamaanaado low lam yakun haddaanu ahaan lahayn cilatan lahu cillo aanu ahaan lahayn lakaana alkalaamu maciiban cinda alcuqalaa wuxuu noqon lahaa hadalku mid la dadka caqliga leh agtooda mid waxa weye la ceebaynayuu noqon lahaa nuskhada waxa weeye waxaa ku dhacay aan kolley hayo qaafka ayaa ka dhacay waana khata' maطbaci ah sida saxdii waxay tahay lakaana alkalaamu maciiba cinda alcuqalaa wa huwa aqsaamun waa qaybo marka maslagan labaad waxaa la yidhaahdaa maslaku aliimaa watanbiih baa la yidhahdaa waa ciladii baa la tilmaamayaa waa ishaara waana la baraarujinaya naskii sariixa ah ma aha cilladiina waa madkuuroo naska waa lagu sheegay laakiin si tilmaamisa oo aan sariix ahayn baa loogu sheegay xukunkaana wasfigii waa ku lamaan yihi xukunkiiyo wasfigii baa isku lamaan haddaynay sifadaasi noqon lahayn xukunka cillo ayna u noqon lahayn kalaamkaaba wuxuu noqon lahaa mid la ceebaynayo cuqalada agtooda maciib waxaa laga keenay caabadii mutacadiga ahay waayo caaba waxay noqotaa mutacadi iyo laazim bay labada mid walba noqotaa caaba waa ceeboobey bimacnaa saara daa cayb waa laazim caabahu waa ceebeeyey waa mutacadi marka ismafcuulkiina wuxuu ka yimi tii mutacadiga ahayd buu ka yimi wa huwa aqsaamu minha maslaga imaag iyo tambiihu waa qaybo minhaa waxaa ka mida o tacliiqu اlxukmi cala alcilati bilfa xukunkii in lagu xidho cilada bilfaai fa'na loogu xidho بأn تdkل الفاء عlى العilة waxaa loogu xidhay inay fa'du gasho cilada sababtii bay gashay munaasabadu ku jirtay wayakunu اlxukmu yani xukunkuna wuxuu noqonayaa mutaqadiman mid horreeyey buu noqonaya ama wayakuuna uuna noqdo oo tadkhulaad ku cadafto wayakuuna alxukmu xukunkuna uu noqdo mutaqadiman mid horreeye uu noqdo kama fii qowlihi sala allahu aleyh wasalam fi lmuxrimi sida ku sugan hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam muxrimkii uu ka yidhi aladii waqasathu naaqatu kaasay qoorta ka jebisay hashiisii yani hashii rakuubka ahaa ee uu saaraa ayaa markaa riday dabeedna markaasuu qoorta ka jabay dabeedna waa dhintay waqasathu bimacnaa kasrat cunuqah wuxuu nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam wakafinuuhu fii sawbayhi ku kanfa labadiisa maro fainahu yubcaثu ywma alqiyaamati mulabbiyan labadiisa maro ku kanfa walaa tuqaطuu ra'sahu madaxiisana ha daboolina yani walaa tuxanituuhu xanuudna ha marin wax udgoona ha marinina fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan waxaa la soo saarayaa maalinta qiyaame xaaluu labaygsanayoo talbiyaysanayaa la soo saaraya yani siduu ku dhintaa lagu soo saarayaa ya isagoo xajkii sidii u wada oo labaygsanaya lagu soo saaraya mulabiyan ba'da ayaa shidan labaa yulabi fahuwa mulabin yani yadu ma shidna waa khata maطbaciya shadka markaa nuskhooyinka qaarkood yada ku dhacay marka wakafinuuhu fii hawbay walaa tuqaطuu ra'sahu walaa tuxaniطuuh waa xukunkii xukunkii baa mutaqadim oo wasfigii cilada ahaana waa dambeeyaa fa baana ciladii gashay fainahu yubcaثu ywma alqiyaamati mulabbiyan maxaa hadalkaa nebigu u sheegay salى اllahu alay wasalam wuxuu u sheegay sababta uu u yidhi labadiisa mare ku kanfa madaxana ha daboolina markaa aasaysaan udgoonna ha marinina waa in maalinta qiyaame lagu soo saarayo isagoo xajkii la beegsanayo bimacnaa ixraamkiisi u baaqi kaannahu inuu muxrim yahay ula dhaqma waa tacliil marka waa cillo la ishaarayo yani fa'daasi marka waxay tilmaamaysaa yani tunabih cala alcilla cilladii bay baraarujinaysa taasi waa xukunka horreeyey أو tadkhula alfaau ama fa'du inay gasho cala alxukmi xukunka ay gasho wa takuuna alcillatu cilladuna ay noqoto mutaqadimatan mid horraysay ay noqoto kama fii qowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqaطacuu aydiyahuma yani ninkii waxaday iyo gabadhii waxadayba iyo gabadhii waxadayba gacmahooda marka sariqadii baa la horaan sheegay oo cilladii ah sababtii xukunku waa sariqada xukunkuna waa qaطciga gacanta la goynayo faqaطacuu aydiyahuma marka fa'du waxay gashay xukunkii ciladuna waa mutaqadima waa horaysaa wa qowlihi wayas'aluunaka can اlmaxiid waxay ku weydiinayaan can اlmaxiidi xaydkay ku weydiinayaan qul huwa adan waxaad tidhahdaa xaydku waa dhib yani waa mid dhib u saaxiiba faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiid yani ka dheeraada dumarka ay fii zamani xaydihin wakhtigay xaydka ku sugan yihiin ama fii makaani xaydihin yani mawdica markaa xaydkooda markaysagaa ka fogaada marka faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiid waa xukunkii fa baa gashay cillada xukunkuna waa horraysaayo huwa adan waxaa looga dheeranayaa waa dhibta uu yahay daraaddeed baa looga dheeranaya wa yaltaxiqu bi hada alqismi waxaa haleelaya qaybtaas maa ratabahu araawi bilfa ka raawiga xadiiska soo wariyey uu ku tartiibiyey oo ku sababeeyey fa ka qowlihi sida hadalkiisa marka uu yidhi saxaabigu saha nabiyu sal allahu aleyh wasalama fasajada nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa sahwi ku dhacay oo wax ilaawey fasajada markaasuu sujuuday sujuudu sahwi wa zanaa maacizun waxaa sinaystay maaciz saxaabiga la yidhaahdo farujima waa la rajmiyey bimacnaa dhagax baa lagu dilay yani zana maacizun farujim waa iska riwaaya bilmacnaa ee lafdiga noocaasa xadiid kuma soo aroorin almuhim raawigu markuu yidhaahdo saha nabiyu sala allahu aleyh wasalam fasajada yani hadalkii ilaahay iyo hadalkii rasuulka yadaynay ahayn ayaa raawigu ficilkii nebiga isagoo ka xikaayoonaya oo ka qisoonaya ayuu fa isticmaalay xukum iyo sabab ayuu labadaba sheegay fa baanu isugu xidha wuxuu hormariyey cilladii waxaan u dembaysiyey xukunkii wuxuu u sujuuday nebigu salى اllahu aleyh waslm liajli sahwi sahwiga daraaddeed buu u sujuuday wzanaa maacizun farujim maaciz waa markaa sinaystay dabeedna waa la rajmiyey yani guur hore isagoo soo maray ayuu sinaystay oo muxsan ah markaa dabeedna waa la rajmiyey dhagax baa lagu dilay waxaa loo rajmiyey yani lizinaahu bacda ixsaanih markuu muxsan ahaa dabadeed inuu sinaystay daraaddeed baa loo rajmiyey taasi waxa weeye waa nooca koowaad oo wa tanbiih ka mid ah ilaa lix nooc bay gaadhsiiyaan afar nooc oo ka mid aan filayaa in markaysaga kitaabku inoo qoraa taasi waxa weeye waa in fa la ysugu xidho cillada iyo xukunka kii doonaaba ha horreeye iyadoo xukunka horeey iyadoo cilladu horreyso mid walbana waa lagu misaaliyey nooca labaad ee maslakulimaa watambiih soo gelaya tartiibu alxukmi cala alwasfi waa in xukunkii laga sababeeyo sifada bisiiqati asharطi waاljaza lagana sababeeyo yani odhaah shardi iyo jaza milu qowlihi tacaala sida hadalkiisu allah uu yidhi waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja ku kastoo ilaahay ka baqa yajcal lahu ilaahay wuxuu u yeelayaa mahrajan yani faraj iyo markaa waxa weya yani wuxuu kaga baxo ayuu u yeelaya meeluu uga baxo ayuu u marka shardi iyo jaza baa la isugu xidhaa waxaa farajka loogu yeelayaa taqwada uu la yimid daraaddeed baa loogu yeelaya marka taqwadii waa cilo waa sabab farajka loo yeelayaana waa kii la saabayey xukunkii oo kalu ka dhigany waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ku kastoo ilaahay tala saarta ilaahay waa kaafigiis yani rabbi baa kaafinaya wuxuu u kaafinayaa inuu ilaahay tala saartay daraaddeed man yaأti minkuna bifaaxishati mubayinati yudaacaf laha alcadaabu ضicfayn man yati minkuna bifaaxishatin mubayinatin iyo mubayanatin labadaba waa la akhriyey yani gabarh kasta oo zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida oo la timaada faaxisho cad ismafcuulka markay tahayna mubayanatin la caddeeyey noqonays waa loo laban laabayaa cadaabka waxaa loogu laban laabayaa dee fadliga ay ku sugan yihiin daraaddeed ba hadday faaxisho la yimaadaan yani cuquubadii loogu laban laabaya marka waxay noqonaysaa imaatinka ay faaxishada la yimaadaan cidda la timina ay tahay zawjaatu rasuul sala allahu alay wasalam ila min kunna lagu qayday almuhim haddii xukunkii la xidho yani siiqatu shari waljaza xukunkii iyo sifadii haddii la xidho yani siiqo iyo odhaah shari iyo jazaa'ah waxay soo gelaysaa maslaku liimaa watanbiih cala alcilla alimaa watanbih cala alcilla cilladii oo la baraarujinay saddex an yaxkuma ashaaricu bixukmin caqiba xaadisa waa inuu shaaricu xukumo bixukmin xukun buu xukumay caqiba xaadisatin dhacdo dabadeed buu xukum xukumay dhacdadaasoo su'ila canhaa la weydiiyey ka qowlihi sal allahu aleyh wasalam lilacraabiyi sida hadalkiisa uu nebigu sala allahu aleyh wasalam ku yidhi ninkii reer miyiga ahaa actiq raqaba xoree qoor jawaaban lisu'aalihi can muwaaqacati ahlihi fii nahaari ramadaana uu sidaa ku yidhi jawaabuu uga jawaabayo daraaddeed su'aashiisa ka jawaabaya uu weydiinayey can muwaaqacati ahlihi dhicitaanka uu ehelkiisa ku dhacay fii nahaari ramadaana maalin ramadaan gudaheed uu ku dhacay wa huwa saa'imun walxaal huwa isagu saa'imun uu sooman yahay uu ku dhacay fa innahu daliilun calaa kowni lwiqaaci wuxuu daliil u yaho ku tusinayaa galmadaasi inay tahay cilatan liwujuubi lkafaara soonkii in galmo lagu buriyo intihaaku xurmati nahaari ramadaana biljimaaci biduuni cudrin waxay noqonaysaa eh, ciladii wey cilatan liwujuubi اlkafaara cillo waxay u tahay kafaara inay waajib tahay ashyaada aynu soo aragnay ee saddexda ah nooc afraadna waa dhiman yahay ilaa lix bay gaadhsiiyaan culammada qaarkood waxaa dhammaantood ay soo guda gelayaan daabitka ah xukumkiibaa wasfi ku lamaan yahay oo waxaa la sheegay isagoo wasfi weheliyo wasfigaasi haddaanu cillo xukunka u ahayn kalaamkaasi ma noqdeen kalaam fasiixa oo baliiqa ma noqdeen wuxuu noqon lahaa kalaam maciib ah ya oo dadka cuqalada ah iyo dadka fusaxada ah agtooda wuxuu noqon lahaa kalaam markaa maciiba buu noqon lahaa la ceebeeyo ee hadal fasiixo baliiqa ma noqdeen ya waayo laba arrinaan shaqo isku lahayn ayaa si iihaaminaysa ama ku moodsiinaysaa inay cillo isu yihiin in loo sheego oo macno kale laga fahmo oo aan loo jeedin ay ka dhalan lahayd dee hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulkana sala allahu aleyh wasalam wax maciibi kuma jiro mid la ceebayn karaa kuma jiro nasaqa sida ugu habboon ee ugu balaaqada badan ee ugu fasaaxada badan yani marka ayuu u baxa ou yimi saas wey marka axsanulwujuuha waa in lagu xambaaraa ya yani qur'aanka waa axsanu lxadiid allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabihan wa axsan alxadiid waa warkii ugu wanaagsanaa yani hadalka nebiguna sal allahu aleyh wasalam hadalka basharku ku hadlaayo waa hadalka ugu wanaagsan waana waxyi min xaysu almacna ayuu waxyi ka yahay markaa saas aawadeed waxaa la odhanayaa ashyaadaa waxaa laga qaadanayaa iimaa watanbiih cala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk